alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira aayadda aynu soo marray fankixuuhunna biidni ahlihinna waxaa bacdulikhwa ay yidhaahdeen nikaaxa masaafadu inaanu asaxayn miyaan laga qaadanayn awalan aayaddan fankixuuhunna biidni ahlihinna waxay ku saabsan tahay dumarka addoommaha bay ku saabsan tahay in dumarka xortaa laftooda marka la guurinayo weli ay u baahan yihiinna adilo kalea ku soo aroortay waxaynu ku soo marray fii suurati albaqara falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahun haddii guurka aanu ku xidhnayn weliga khitaabka looma jeediyeen awliyada oo lama yidhaahdeen ha u diidina marka in iidankooda loo baahan yaho iyagu inay meheriyaan iyagu inay guuriyaan oo nikaaxiyaan lagama maarmaan inay tahay awliyadu oo dumarku aynay isguurin karin aayadda waa laga qaataa sababu nusuulkuna waa caddaynaya axaadiista nabigana sala allahu alayh wasalam waa ku soo aroortay sida xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baatil fanikaaxuhaa baatil qof dumaro kasta oo iidanka weligeeda la'aanteed guursataa guurkeedu waa baatil guurkeedu waa baatil ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku celceliyey laba goor ugu yaraan ku celiyey xadiiskana ahlucilmiga qaarkood waa saxiixiyeen wa kadalika xadiiska kale ku soo arooray laa nikaaxa ilaa biwaliyin yacnii guur asaxaya ama guur sharcigi ma jiro weli la'aantii marka weligu haddaanu guurin yacnii ma guursamayso qofka dumarina isma guurin karto xadiiskaana adigu markaa mursalnimo iyo mawsuulnima la ysugu khilaafay imaamulbukhaari iyo a'immo kaleba waxay arjeexeen inuu mawsuul yahay waa ziyaadatu min asiqati maqbuula mawdican inay saa tahay oo marka inay maqbuulo tahay ay qawi tahay ayay markaa ku tageen xadiiskana waa sugeenoo waxay yidhaahdeen waa saalixun lilixtijaaj in la xujaysto waa u suubama amaa taawiilka xanafiyadu ayaa wileen oo ay yidhaahdeen laa nikaaxa ilaa biweliyin waxaa laga tilmaamayaa hadduuba asaxo yacnii guur dhammaystirmaya ayaan jirin weli la'aantii markaa kamaalkaa la nafinayaa ee sixada lama nafinayo waxaa laga jawaabayaa yacnii asalka xaqiiqadu waxay tahay haddii nafi yimaado in sixada la nafyinaayo wanafyu lilwujuudi uma asixa uma alkamaali farcayanna rutba saas aawadeed inta marka ay suuragal tahay in la yidhaahdo sixada ayaa yacni lagu nafinayaa in la yidhaahdo kamaalkaa lagu nafinayaa ma ansaxayso waxay kaloo yidhaahdeen sidaa lafteeda markii la yidhi waxay yidhaahdeen wuxuu xaqiiqo ku yahay haddii markaa nafi yimaado wujuudka in la nafinaayo in sixa la nafinayo iyo in kamaalka la nafinayaana waa laba majaaz marka xaqiiqadii hadday suuro geli weyday oo majaas marka markaysagaa yacni ay noqoto in la nafinaayo laba majaas baynu joognaa taana waxaa laga jawaabay laba jawaabood jawaabta koowaad waa in la yidhaahdo yacni markaa nikaaxa la nafyinaya waa nikaaxa sharciga nikaaxa sharciguna xaqiiqo weeye majaaz ma aha oo xaqaa'iqda ayaa qaybsanto xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya iyo xaqiiqa sharciya marka xaqiiqada sharciga haddii la nafinaayo xaqiiqaa la joogaaye yacni majaaz lama joogo asalkana waxa u ah hadalka xaqiiqada u ah marka majaaz inaad ku xambaartaan waa laydinka leeyaho de xaqiiqaa la fadhiyaa xaqiiqo ayaa markaa daliilka laga qaatay sidaa sheegaysaan haddiiba laga soo qaado waa jawaab labaade oo la yidhaahdo laba majaas baynu joognaa labada majaas ma sinnaa haddiiba sidaa laga soo qaado oo markay xaqiiqa suurogeli weydo haddii laba majaas ay noqoto majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa ugu xaqnimo badan in lagu xambaaro waxaysu mastaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal goorta markaa xaqiiqadu ay markaa noqoto mid mustaxiilaan suuroobaynin waxaa loo guurayaa majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa loogu guuraya hadday majaasyadu tacadudaan shakina waxaanu ku sugnayn sixadu inay wujuudka uga dhowaansho badan tahay kamaalka calaa haadaa labada weji lagu socdaba xadiisku xujo u yahay nikaaxa bilaa weligu inaanu asaxaynin yacni xuja ayuu markaa u yahay marka adilada caynkaasa ayaa laga daliishanayaa nikaaxaasi wuxuu noqonayaa nikaax faasida ayuu noqonayaa haddii marka waxa weeye weligi markaa aanu guurin oo meherin nikaax faasida ayuu noqonayaa zina laguma sheegi karo nooc taawiila ku jira maadaama markaa wax taawiili ku jiraan oo yacni marka ay u qabeen markaa inay yacni sidan wax ugu dhammaanayaan oo wax ugu asaxayaan wadaaddana saa ugu sheegeen masaladuna ay tahay masale khilaafiya oo madaahibtu ay ku kala duwan tahay oo afartii madhabood ay isku khilaafeen yacni markaa laguma sheegi karo cinda aljamiic inay zina tahay ubadkana zina looma nisbayn karo zina la timaadeenna lama odhan karo nasabku waa sugnaanaya mahrulmislina way yeelanaysaa nasabkuna waa sugnaanaya mahrulmislina way yeelanaysaa waajibna waxaa in la kala farqiyo oo waxa weeye markaa la kala kaxeeyo ayaa markaysaga waajiba yacni dabeed bacda dalik marka waxa weeye taa laga cadad bixiyo haddii ay isku raalli noqdaan markaa dib yacni marka ay isu guursadaan iyagoo isku raalliya nikaax saxiixa masaafaduna waxa weeye mafaasid kaloo badan bay xambaarsan tahay oo xumaantii ay sahlaysaa oo qaar badan baaba dee dhacday sida la sheegay oo dee la soo weriyey intii waxa weeye markaa waxaa lagu cantatabaya aan la gaadhsiinba in marka waxa weeye jidka ay iska sii muraadsadeen qaar badanoo noocaasina waxa weeye waa dhacday sida laga warramay ama laga marka yacni markaa la sheegay waxay igu layaab badnaa iyadoo beri markaysagaa laga doodaayo qadiyadda ku saabsan nikaaxa masaafada ayaa wadaad oday ahaa oo mashaaikhdii magaalada ka mid ahaa waxba magacaabi maaye ayaa markaysaga ku doodaayey waa ansaxaysaa markaasaa wadaadkii kalea wuxuu yidhi dee dhibaatooyin baaba ka dhici karo inta la sii wado lafteeda ayaa zina iyo wax la midi ah. markaysagaa dhici kartaa inay markaa dhacdo markaasaa wadaadkii wuxuu yidhi masjidna waaba fadhiyaa wuxuu yidhi marka anna shaahid baan ahaa waan joogay ciddii munaadaroonaysay ma ahayn laakiin waxaan ahaa shaahidoo aniga xaadir ahaa indhahaygaa arkayey dhegahaygaa maqlayey kadib buu wuxuu yidhi waxaan ku idhaahdaa haddayba kugu qabsato bowdyaha iyo meelaha ku sii daadaadiyo hore ha ugu marin hore ha ugu marin saasaan ku idhaahdaa buuyi marka dhibaatooyin badan oo kalena sidaasay u xambaarsan tahay oo yacni mafaasid fara badani ay ka timaada aayadda aynu soo marray yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuna tijaarata can taraadin minkum su-aal baa waxay tilmaamaysaa dadka qaarkood inay iibiyaan raashimo dhacay ama dawooyin dhacay ma soo gelaysaa arrinkan yacni markaa xoolaha dadkoo baatil lagu cunaayo oo aayaddu ay tilmaamayso oo laynaga reebay ma soo gelaysaa jawaabtu waxay tahay haa waa soo gelaysaa xoolihii dadkoo baatil lagu cunaayo weeye laba mafsadaana ku sugan waa midda koowaadee waxaa ku sugan xoolihii dadkoo baatil lagu cunayo oo cumuumaadka diidaya in xoolaha dadka baatil lagu cuno ee xaaraantinimaynaya waa soo gudagelaysaa waciiddada ku suganna qofku waa u bandhigan yahay mafsado kale ayaa xambaarsan waxa uu iibinayaa waa raashin dhacay ama waa dawo dhacday taasina dulmi labaad baa weheliya dulmigaa labaad oo ah dadka caafimaadkoodii inuu waxyeelaayo oo xoolahoodii oo keliya ma dhicine xataa marka iyaga laftoodii daatadoodii ayuu caafimaadkoodii waxyeelayaa markaasay taasi waxay u sababaysaa raashinkaa dhacay ama dawooyinkaa dhacay ee taariikhdii laga beddelay xanuunnay sababayaan wakhtiyada qaarkood kansaraa laga qaadaa waxyaalo badan oo dhibaatooyinay sababaan yacnii dadka qaarkood xanuunnadaasay u dhimanayaan markay dadka xanuunnada ay u dhintaan oo sababta uu isagu leeyahay wuxuu noqonayaa qaatil dadkii laynaya ayuu noqonayaa oo waxaweye xoolahoodiina dhacaya yacni markaa dhiiggoodiina yacni markaa daadinaya walow si xeelad aba ah ha ku daadiye yacni xanuunnada badane marka waxa weeye farabatayna qeyb bay ka yihiin waxyaalaha dhacay ee dadka laga iibinaayo ee loo soo waaridayo ee taariikhaha laga beddelayaa yacni qeyb ayay markaa ka yihiin mar waxaa la sameeyaa taariikhdaa laga beddelaa waa wax dhacay marna waxaa sida la sheegay loo tagaa yacni warshadaha sameeya dawooyinkan sameeyaa loo tagaa yacni sida la soo naqliyey marka loo tagaa la yidhaahaa dawooyinka noocaasa ii samee laba boqoloo milligaraam halkay dawadu ahayd ama shan boqoloo milligaraam ayuu wuxuu odhanayaa marka labaatan milligaraam ama soddon milligaraam ama wax la mid a dawadii ka dhig inta kalena dambas iyo wax kale ka dhig buu markaysa markaa odhanayaa markaase waxa weeye dawadii baa magacii lagu soo qorayaa waxaa lagu soo qorayaa weliba markaysaga hadday doonto inay yurub tahay baa lagu soo qorayaa yurub laga soo saaray ayaa lagu soo qorayaa saasaa dabeedna markaa loo keenayaa looma ooyaankaa dabeedna loo keenayaa dabeedna markaasaa laga iibinayaa cid faafareeb ka samaynaysa iyo cid ka eegaysa yacni midnaba ma jirto iyo cid ku dabagelaysa caalamka waxa weeye waa la kaantaroolaayo yacni raashimada iyo dawooyinkaba waa la eegaa awood uma laha dadka markaa baayac mushtarki inay markaa waxay doonaan iska soo waaridaan waxa weeye cuquubaad markaysaa markaa yacni khatar ay la kulmayaan hadday markaa waxyaalaha noocaas oo kalea ku kacaan yacni waxa weeye xabsiyay gelayaan yacni markaa waxa weye yani waxay gelayaan markaa tacsiiro xoolo badan markaa lagu tacsiiraya ayay markaa gelayaan liisamadaa laga qaadaya wax dambe markaysaga ma soo waaridi karo oo wax dambe ma iibin karo kullu daalika waa dhibaatooyin markaysagaa la kulmaya laakiin looma ooyaanka yaa u cida looma ooyaanka yaa u cida wixii la doonaa loo soo waaridayaa oo loo keenayaa taariikhaha laga beddelayaa mar waxaweye wax dhacay loo keenayaa mar wax marka aan jirin magaca loogu soo qorayaa dabeedna lacagtoodana lagu shubanayaa marka dhibaatooyin badan bay xambaarsan tahay ta noocaasina waxaweye waa dulmi weeye cidda caynkaas samaynaysana cawaaqibtooda way la kulmaysaa oo waxaweeye imaa aajilan wa imaa caajilan yacnii ama deg deg ama dib dambe ayay kala kulmaysaa weliba arrinka dulmiga ku saabsan iyo baqyiga yacni cuquubadoodu waa soo degdegtaa waxayna ka muuqan doontaa cidda caynkaa samaynaysaa iyo markaa ubadkoodaba waa mid ka muuqan doontaa oo aan markaysa markaa usoo dhaxaynin yacni caaqibadooduna ay noqonayso caaqibo xun ay markaysaa noqonayso fi dunya waalaakhira allah waxa uu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum in tajtanibuu haddaa ka dheeraataan kabaa'ira maa kii kuwooda waaweyn haddaa ka dheeraataan dembiyada kuwooda waaweyn haddaa ka dheeraataan nukafir cankum waxaannu idinka tirtiraynaa oo idinka masaxaynaa idinka baabi'inaynaa xaggiinna sayi'aatikum dembiyadiinna kalaannu idinka baabi'inaynaa wanudkhilkum mudkhalan kariima wanudkhilkum waxaannu idin gelinaynaa mudkhalan ay idkhaalan gelin baanu idin gelinaynaa kariiman wanaagsan ama mudkhalan meel la galaanu idin gelinaynaa kariiman wanaagsan ayaannu markaa idin gelinaynaa in tajtanibuu haddaa ka fogaataan oo ka dheeraataan kabaa'ira maa kii kuwooda waaweyn kii dembiyada ahaa kuwooda waaweyn haddaa ka dheeraataan kiisa waaweyn haddaa ka dheeraataan tunhawna canhu laydinka reebaayey maada mawsuulkaa siladeedii weeye kii laydinka reebaayey kuwooda waaweyn haddaa ka dheeraataan bimacnaa waa dembiyada kuwooda kabaa'irtee waaweyne wahiya maa warada calayha waciidun wa hiya kabaa'irtu maa warada calayha oo wuxuu ku soo arooray korkeeda waciidun goodi ku soo arooray oo waciid khaasi uu ku yimi kalqatli sida dilka iyo wazinaa zinada iyo wasariqati tuugada yacni kullu daalika waa dembiyo waaweyn oo kabaa'ira wa can ibni cabbaasin cabdullaahi ibni cabbaasna waxaa laga soo naqliyey hiya ila sabci mi'ati aqrabu toddoba boqol inay noqotay uga dhowaansho badan tahay inay toddoba noqoto oo waxaa lagu yidhi alkabaa'iru sabcun kabaa'irtu waa toddoba ama kabaa'irtu waa imise ma toddobaa markaasuu yidhi ila sabci mi'ati aqrabu minha ila sabci inay toddoba boqol noqoto kabaa'irtu ayay uga dhowaansho badan tahay inay toddoba noqoto hayra annahu laa kabiirata maca istikfaar walaa saghiirata maca israar e, ha yeeshee yacnii kabiira ma jirto yacni toobadkeen iyo dembi dhaaf weydiisad la jirkeed kabiira ma jirto yacni e, istikfaarkiiyo towbadaa lagu dhaafaya walaa saghiirata maca israar dembi saghiiriina ma jiro nagaansho lagu nagaaday oo lagu daa'imay oo la caadaystay la jirkeedana sagiira ma jirto oo sagiirada haddii la caadaysto oo lagu daa'imo la joogteeyo waxay noqonaysaa kabiiradii mid u dhiganta ayay noqonaysaa sida jamaahiirta culammadu ay qabaan ibnu cabbaas laftiisuna sheegay jumhuurka culammaduna ay ku raaceen nukafir cankum sayi'aatikum nukafir cankum xaggiinna waxaannu idinka masaxaynaa idinka daadinaynaa ama idinka baabi'inaynaa sayi'aatikum dembiyadiinna kale dembiyada kale maxay noqonayaan ile kabaa'irtii waa laynoo soo sheegee waxay noqonayaan alsakhaa'ira sakhaa'irta ayaannu idinka daadinaynaa oo idinka tirtiraynaa idinka masaxaynaa idinka dhaafaynaa waxaannu ku dhaafaynaa bitaacaati taacaadka ayaanu ku dhaafaynaa wa nudkhilkum waa idin gelinaynaa mudkhalan bidammi lmiimi wa fatxiha miimka godaalkiisa iyo kordhigiisaba xaaluu ku sugan yahay mudkhalan oo mudkhalan iyo madkhalan waa laba qira oo sabciya weeye marka mudkhalan yacni waxaanu idin gelinaynaa gelin baanu idin gelinaynaa ay idkhaalan gelin baanu idin gelinaynaa aw mawdican ama ah, laga tilmaamo in looga jeedo ismu mawdic meel laysgeliyaanu idin gelinaynaa mudkhalan ama idkhaalan yacni waxaa markaa isku siiqo noqday masderkii iyo marka waxa weeye markaa darafkii ayaa markaa isku yacni siiqo noqday mudkhalan meel la gala ayaanu idin gelinaynaa ama idkhaalan gelin baanu idin gelinaynaa kariiman wanaagsan meesha la galay wanaagsanna waa maxay huwa aljannatu waa jannada aayaddan waxaa laga qaadanayaa iyo aayado kale iyo axaadiis nebiba calayhi asalaatu wasalaam dembiyadu inay u qaybsamaan sakaa'ir iyo kabaa'ir ay u qaybsamaan aayaddan sida looga deliishanayaa waxay tahay markuu allah yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum kabaa'irtii markii lasoo sheegay sayi'aad kale inay jiraan baa laynoo sheegay sayi'aadkaa kale ama dembiyadaa kale dee kabaa'ir ma aha ila kabaa'irtii waa laga dheeraaday waxay noqonayaan idan hayru kabaa'ir bay noqonayaan sayi'aadka kale maxay noqonayaan hayru kabaa'ir qaaraan kabaa'ir ahayn haddaynay kabaa'ir ahaynna maxay noqonayaan sakaa'ir bay noqonayaan idan waxaa ka soo baxaysa dembiyadii waxay u qaybsamaan kabaa'ir iyo sakaa'ir bay u qaybsamaan haddii kabaa'irtii markaa laga dheeraado sakaa'irtii waa laga dhaafayaa waa laga cafinayaa hataa axaadiista ku soo aroortay yacni marka waxa weeye cumrada marka la cumraysto ilaa cumrada kale ramadaanta la soomo ilaa ramadaanta kale salaadaha shanta ah marka lala yimaado mukafiraatun limaa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir waxa u dhaxeeya ee dembiye ah ayay masaxayaanoo baabi'inayaan oo tirtirayaan goorma ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii kabaa'irta laga dheeraado laga fogaado waa sababta uu yidhi sheikhu bitaacaati taacaadkaa lagu dhaafaa ina alxasanaatu yudhibna sayi'aat marka waxa lagu dhaafayaa waxay tahay markaa sakhaa'irta xasanaadka lala yimi baa lagu dhaafayaa ina alxasanaatu yudhibna asayi'aat xasanaadku waxay tegsiiyaan oo baabi'iyaan yacni dembiyaday baabi'iyaan dembiyaday baabi'iyaanna jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdaan waa sakhaa'irta weeye dembiyaday baabi'inayaan laakiin waxay ku baabi'inayaan maxay bisharti ijtinaabi can alkabaa'ir in kabaa'irta laga dheeraado shardigaasaa lagu xidha ida ijtunibat ilkabaa'ir shardinimada xadiiskaa tilmaamaya shardinimada aayaddaa tilmaamaysa waxa markaa daadinayo oo masaxayaana inay xasanaadka tahay aayadda kalaa sheegaysa ina alxasanaatu yudibna sayi'aat axaadiista kalaa tilmaamaysa xadiiskii tilmaamayay markaysagaa shanta salaadood markaysagaa inay markaa dembiyada markaa masaxayaanoo oo nin markaa shan goor maydhay inuu ka dhigan yahay kaasina markaysa markaa waa kii soo arooray markaa tilmaamaayo waa yahay culammadu waxay yidhaahdeen kabaa'irtu labudda min tawba jumhuuru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen sakaa'irtaa lagu dhaafaa xasanaadkee kabaa'irta towbad baa lagama maarmaan ah oo xasanaad lala yimi yacni markaa laguma dhaafayo dembiyada kabaa'irtee waaweyn saasaa jumhuuru ahlicilmi ay yidhaahdeen salafan wa khalafan waana sida xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey uu sheegaayo ida jtunibat ilkabaa'ir iyo maa lam tuqsha alkabaa'ir yacni markaasuu tilmaamayo weeye xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey aayaddana sida laga fahmaayo weeye haddaba dembiyada kabaa'ir iyo sakhaa'ir in loo qaybiyo maxaa kale u deliila waxaa kaloo u deliila qowluhu tacaala wa kullu saghiirin wa kabiirin mustatar yacni wax kastoo yar iyo wax kastoo weynba waa la qoray markaa sagiir iyo kabiir baa laynoo sheegay maa lihaada alkitaabi laa yughaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ila axsaaha aakhiro waatay odhanayaan mujrimiintu yacni muxuu yahay kitaabkan xaalkiisu muxuu yahay aan markaa wax yar iyo wax weyn midnaba dhaafayne wax walba qorayaa muxuu xaalkiisu yahay maa lihada alkitaab laa yughaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha adilo kalena waa ku soo aroortay oo mawduuca tilmaamaysa aladiina yajtanibuuna kabaa'ir ilismi walfawaaxisha ila lamam yacni marka lamamkuna waxay noqonayaan sakaa'irtay noqonayaan marka dunuubta kabaa'irta haddaba maxaa lagu tacriifinayaan dunuubta kabaa'irta culammadu tacaariif kala duwan bay ku tacriifiyeen shiikhu wuxuu maray maa calayha waciid waa dembiga waciid iyo goodi ku soo arooray waxaa laga sheegay cabdullaahi ibnu cabaas inuu yidhi waa dembiga labada xad mid ahaan koobsaday labada xad waa maxay xaddu dunya iyo xaddu alaakhira waa xadka adduunyo iyo xadka aakhira xadka adduunyada waa la garanayaayo waa cuquubaatun muqadaratun fi sharci lidunuubin makhsuusa waa cuquubaad sharciga lagu qadaro lagu jaangooyey oo aan lana siyaadin lana nuqsaamin waxna laguma daro waxna lagama dhimo dembiyo gaara gaaraynay u sugnaatay xaddu zina xaddu lqadfi yacni xaddu lxiraaba xaddu sariqa yacni wahalu majara xaddu alaakhira waa maxay xaddu laakhira cuquubo makhsuusa ciddii aakhire loo sheegay baa xaddul laakhira laga tilmaamaya cuquuba muqadara aakhire loogu sheegay cuquubada muqadarkii waxay noqonaysaa haddii la yidhahdo qofka caynkaa sameeyaa naar buu gelayaa ama alaaatu laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim wuxuu noqonayaa xadd laakhira haddii la yidhaahdo yacni markaa lacana allahu man facala kada ama lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahiday waxa weye waa xadd laakhira lacana rasuul lahi sala allahu alay slam alraashi walmurtashi lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam man camila camala qawmi luut waxay noqonaysaa xaddul aakhira cidda caynkaa samaysa laqiya allah wa huwa calayhi khadbaan cadho ilaahay haddii loo sheego waxay noqonaysaa xaddul aakhira xaddul aakhiray noqonaysa yacnii dunuubta noocaasa ayaa laga tilmaamaya haddii la yidhaahdo marka waxa weeye cuquubada noocaasaa lagu samaynaya ya annaa'ixatu idaa lam tatub yacni tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayha sirbaalun min qatiraan wa dircun min jarab wa cuquuba makhsuusa axaddul aakhira soo gelaysa waxay culammada qaarkood ilxaaqiyeen haddii markaa kufri lagu sheegay kufrigaasina akbar aanu ahayn kabaa'irtii waa soo geliya waa la mid shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku daray nafyu iimaan shay haddii la yidhaahdo cidda caynkaa samaysaa iimaan ma laha dembigaasi wuxuu noqonayaa kabiiruu noqonayaa laa iimaana liman laa amaanata lah laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah wa haluma jara nafyu iimaankana shaykhulislaam ibnu taymiya ku daray calaa kulli xaal dunuubta noocaasa ayaa waxaa la yidhaahdaa kabaa'ir baa la yidhaahdaa kabaa'ir ayaa la yidhaahdaa kuma gaar ahana markaa waxa weeye dembiyo yacni markaa dhowr dembi cabdullaahi ibnu cabbaas markii lagu yidhi waa toddoba dembi sow ma aha laba riwaayaa laga soo wariyo mar wuxuu yidhi ila sabciina aqrabu minha ila sabci inay toddobaatan noqotay uga dhowdahay inay toddoba noqoto marna wuxuu yidhi ila sabci mi'ati aqrabu minha ila sabci inay toddoba boqol noqoto kabaa'irtu bay uga dhowdahay inay toddoba noqoto tacaariif kala duwan culammadu waa ku tacriifiyeen laakiin tacriifka ugu fiican baynu ku gaabsannay maadaama marka tacaariifta kale yacni tuul ku jiro culammaduna markaysaa markaa niqaash badani ku sugan yahay yacni axsanu tacriif baynu ku gaabsanay dembiga sharciga lagu nasgareeyey inuu kabiiro yahay laa shaka de inuu kabiiro noqonayo ama akbar alkabaa'ir lagu yidhi alaa unabiyukum biakbar alkabaa'ir qulnaa balaa ya rasuula allah qaala alshraaku biاllahi wacuquuq lwaalidayn wakana mutaki'an fajalas ala washahaadat zuuri ala waqowlu zuuri fama zaala yukariruha xata qulna laytahu sakat xadiiska saxiixaynka akbaru kabaa'irba mar haddii lagu ilaaqay cuquuqulwaalideynkii iyo yani markhaati beenaalihii iyo dee waxay noqonayaan iyaguna kabaa'ir inay yihiin min alkabaa'ir an yashtima arajulu waaliday an yalcana arajulu waaliday qaal wa kayfa yashtimu arajulu waaliday qaala yasubu aba arajulu fayasubu abaa marka waxaa laga qaadanayaa dee haddii nasan baa xadiiska loogu sheegay inay kabaa'irta ka mid tahay dee waxa weeye waa caddahay ishkaal male marka dunuubta kabaa'irta haddii laga dheeraado taacaadkiina lala yimaado ilaahay waa inaga dhaafayaa sakaa'irtii waa inaga dhaafayaa nukafir cankum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariima culammadu kutub bay ka qoreen kabaa'irta kutubo fara badan oo kala duwan baa laga qoray abu cabdillaahi dahabi kitaab uu ka qoray kabaa'irta mufiida oo naafica ha yeeshee waxaa jirta dabco xikaayaad badan iyo qasas iyo riyooyin badani ku yaaliin oo loo nisbaynaayo abu cabdillaahi dahabi bacdii baa waxay yidhaahdeen mucaasiriinta ka mida waxaa laga yaabaa laba goor inuu qoray abu cabdillaahi dahabi kitaabka kabaa'irto midna caamada ugu talagalay midna iyo culammada ugu talagalay taa xikaayaadkiiyo manaamaadkiiyo qasasku ku yaalyaaliin qasas badan iyo xikaayaad iyo manaamaad asal makhduuda oo laga xaqiijiyey lama soo bandhigin ilaa culammada qaarkood ay ka shakiyeenba abu cabdillaahi dahabi inuu qoray oo waxay yidhahaan namadkiisii wax waafaqsanba ma aha wakhtiyada qaarkood axaadiis markaysaga dacfigooda aad u daran yahu ka aamusayaan amaba mawduuca xikaayaad iyo manaamaad iyo qasas iyo waxyaalo caynkaasina waa ka buuxaan culammada qaarkood waxay is yidhaahdeen abu cabdillaahi dahabi wuxuu qoray kitaabkaas fii awaa'ili alab markuu cilmiga barashadiisa ku cusbaa waayo qadarkiisii inaanu munaasib u ahayn bay u qaateen markaasay culammada qaarkood yidhahdeen waxaa laga yaabaa inuu qoray yacni markuu cilmiga barashadiisa ku cusbaa inuu qoray culammada qaarna qoraalka uu qoray baabay ka shakiyeen culammada ka shakiday waxaa ka mid a ah muqbil ibni haadi alwaadici kadib wuxuu yidhi waxaan arkay saaxiibkiis ibnu kasiir oo ku sheegaya aayaddan markuu fasirayo suuratu nisaa aayaddan suuratu nisaa ka mida waa aayaddaynu e in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum inuu sheegaayo abu cabdillaahi dahabi kitaab kabaa'ira inuu qoray oo ilaa toddobaatan kabiiro ku sheegay oo halkaa kaga hadlay waxaana filayaa sheekh albani fii bacdi ashridatihi inuu markaa u iishay inuu qoray wakhtigii hore uu dalabka ku cusbaa sidaa inuu markaa ku xambaaro laakiin sida muxaqiqiinta qaarkood ay taxqiijiyeen oo tabacaad kala duwan lagu soo saaray nusakha makhduudka laga xaqiijiyena ay soo bandhigeen rag badan oo kala duwan ama mashhuur ha noqdo ama mustawi ha noqdo ama khayrkood ha noqdo dabacaad kala duwanna la daabacay waxaa la daabacay isaga oo waxyaalahaas yacni markaa manaamaadka iyo qasaska iyo waxyaalaha ayna ku sugnayn ba la daabaco lasoo saaray namadkii dahabina uu ka muuqdo wax caddaynoo loo hayo laba goor inuu kitaabka qoray oo midna caamada ugu talagalay midna dalabatu cilmiga culammada ugu talagalayna lama hayo markaa saas aawadeed waxaa laga yaabaa nuskhada markaa inay siday uh, baaxisiinta qaarkood ku tawjiihiyeen waxaa laga yaabaa kitaabkiisu gacanta inuu u galay yacni markaa cubaadda qaarkood oo dabeed markaysaa iyagu qasaskan iyo waxaan ay ku qorqorteen oo ku siyaadsadeen calaa kulli xaal kitaabkaa dahabi waa jiraa waa mid waxaa jira ibnu xajar alhaytami alfaqiihu shaafici kitaab weyn buu qoro kabaa'irta kitaab weyn oo kabaa'irta ku saabsan buu qoray oo la yidhahdo alsawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir oo laba mujallad ah waa kitaab naafica oo mufiida weeye kabaa'ir fara badan baanu ka warramayaa isagoo nusuusta iyo adilada iyo aqwaasha culammada intaba keenaya abwaabna u yeelaayo dabcadihii qadiimka ahaa waxaa la daabacay isagoo laba mujallad ah baa la daabacay oo fartu marka isku shiilan tahay haddii namadka markaysagaa kutuba hadda loo xaqiijiyo loo taabacana waxaa laga yaabaa markaysa markaa lix toddoba sideed mujallad inuu noqon lahaa ma kitaab naafico mufiida culammaduna ay ammaaneen waxaa kaloo ka mid ah ibnuqayim laftiisu wuxuu leeyahay kitaab ku saabsan kabaa'irta inkastoo kitaabkii aan lahayn laakiin culamaa u nisbaysay inuu kitaab kabaa'irtaa qoray laakiin ila alaan makhduudan walaa matbuucan midna lama hayo kitaabkii asheekh maxamed bin cabdilwahaab kitaabka baa'irta ku saabsan buu isaguna qoray culamo kaloo qorayna waa jiraan kutubaha kabaa'irta waxaa loo baahan yahay in la diraaseeyo la taalacdo la yacni markaa kabaa'irtii la aqoonsado si laysaga ilaaliyo kabaa'irta waayo kabaa'irta in layska ilaaliyaa waa muhim haddii kabiiradii lagu dhacana in laga toobad keeno towbadda la dedejiyo oo laga toobad keeno waxaa soo arooray xadiis sheegaaya ijtanibu sabca almuubiqaat oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen dembiye aan ku jirin toddobadaa waxalaagaya oo kabaa'ira ayaa nusuus kale ku soo arooray oo cuquuqulwaalideynku ka mid yahay oo shahaatu zuurku ka mid yahay xadiiska abi daawuudka waxaa ku yimi alkabaa'iru tiscun kabaa'irtu waa sagaal markaasaa sagaalkii la taxay waxaa ugu dambeeya waistixlaalu qiblatikum beytillaahi alxaraami axyaa'an wa amwaata culamada qaarna waa taxsiiniyeen adilo kale waa ku soo aroortay walaa tatamannaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd allah wuxuu uhi walaa tatamannaw ha tamanniina oo ha jeclaysanina ma fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd wuxuu allah ku fadilay bihi isaga bacdakum barhkiinuu ku fadilay calaa bacdin barhka kale uu kaga fadilay oo idinku kala sarraysiiyey ha tamanniyiinu ha jeclaysanina lilrijaali nasiibun mima iktasabuu lilrijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun dheef baa u sugnaatay dheef mima iktasabuu waxay uga sugnaatay dheeftaasoo mima iktasabuu waxay kasbadeen yacni markaa ka mida u sugnaatay walinnisaa'i dumarkiina waxaa u sugnaaday nasiibun nasiib baa u sugnaaday yacni sawaab iyo ajar mima iktasabna waxay uga sugnaatay waxay shaqaysteen oo kasbadeen yacnii rag iyo dumarba wixii ay shaqaysteen sawaabkooda iyo ajarkooday helayaan wasalu llaha min fadlih was'alu llaha allah weydiista min fadlihi fadligiisa wax ka mida su'aashoo ilaahay ka barya inuu khayraadka idiin siyaadiyo allah ka barya ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin caliima shay walba mid u cilmi badan buu ahaaday mar walbana yahay walaa tatamannaw ha tamaniyinu ha jeclaysanina maa fadala allaahu bihi wuxuu allah ku fadilay bihi maagaas bacdakum barkiinuu ku fadilay calaa bacdin barka kale uu kaga fadilay oo allah wuxuu idinku kala korraysiiye oo idinku kala fadilay min jihati addunya aw iddiin xagga markaa adduunyada ama xagga diinta wuxuu idinku kala korraysiiye oo idinku kala fadilay ha tamaniinu ha jeclaysanina lianlaa yu'addiya ila altaxaasudi waatabaaqud si aynay kaasi u keensanoo u sababin oo u geyaysiin ila taxaasudi isxaasidid la isxaasido iyo watabaaqudi nicid laysnaco aynay u keensan lilrijaali nasiibun mima iktasabuu lilrijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun dheef baa u sugnaatay bimacnaa sawaabun ajar baa u sugnaaday mima ktasabuu wuxuu uga sugnaaday wixii ay shaqaysteen ee ay kasbadeen bisababi maa camiluu sababta waxay markaa sameeyeen ayaa sawaabkii ajarka ugu sugnaaday mintu inay sababiye tahay ayuu ku tilmaamaya waxay kasbadeen sababtiisa ayaa sawaabkii ajarka ugu sugnaaday marka minta ayaa sababiya wa fii wa min yubayinani sababa bisababi maa camiluu bisababi maa kii sababtiisu ugu sugnaaday sawaabkii ajarkiiyo nasiibku camiluu ay camiluuhu ay sameeyeenoo min aljihaadi jihaada wagayrihi iyo hayrkiiba ah yacnii cibaadaadkaay la yimaadeen iyo marka waxa weeye jihaadkaay la yimaadeen iyo acmaasha saalixay la yimaadeen ayuu ugu sugnaanaya walinnisaa'i dumarkiina waxaa u sugnaaday nasiibun dheef baa u sugnaatay iyo sawaab iyo ajar mima ktasabna wuxuu ugu sugnaaday yacni markaa bisababi maktasabna waxay shaqaysteen ee kasbadeen dumarku ee aawadeed bay ugu sugnaatay ay sawaabkii ajarka ku helayaan oo maxay ah min taacati aswaajihinna raggooda inay ateecaan ah wa xifdi furuujihinna xubnahooda taranka inay ilaaliyaan ah nasalat waa soo degtay aayaddani lammaa qaalat markay tidhi ummu salamata ummu salama ay tidhi waa hindu bintu abi umaya laytanaa kunnaa rijaalan alla jeclaan lahayna inaannu rag noqonno ummu salama odhanaysa waxay tamanniday inay marka waxa weeye nin ahaan lahayd oo deedna ay jihaadi lahayd oo deedna fadliga iyo ajarka jihaadka oo kale ay heli lahayd maadaama shahaadada iyo jihaadka fadligiisu inuu weyn yahay la sheegay ayay waxay tidhi inaannu rag noqon lahayn oo markaysagaa fadiiladaa heli lahayn waannu jeclaan lahayn laytanaa jeclaan lahaynaa kunna rijaalan rag inaanu noqonno fajaahadnaa dabeedna aanu jihaadno wa kaana lanaa uu noo sugnaado milu ajri rijaali ragga ajarkooda wax la midu noo sugnaado markaasaa la yidhi dee idinka laftiinnu markaysaga yacni taacaada la iman kartaan baa jirto dee ajaraa ku helaysaan oo taacada raggiinnaa ka mida inay raggiinna ateecdaan yacni guriga tarbiyadiisa iyo markaysaga carruurta ilaalinteeda iyo inaad guriga usii ilaalisaan iyo nafihiinnaba iyo inaad markaa raggiinna ateecdaan yacni markaa acmaasha kale markaa cibaadaadka a ku dartaan ya dee fadiilo weyn iyo ajar weyn baa ku helaysaan was'aluu weydiista bihamzatin wa duuniha hamse xaalay ku sugan tahay iyo wa duuniha laba qiraa'o ku ishaarayaa oo qira'ana hamse ay leedahay was'alu llaha min fadli waataynu akrino iyo wa duuniha iyo midaan hamse lahayn wasaluu llaha min fadlih wasaluu iyo was'aluu waa laba qiraa'o kuu sheegay laba qira oo sabci wa duuniha ay wa duuni hamza marka hamzada marka aynay hamsadu joogin waxaa lagu sameeyey tawjiiheedu muxuu noqonayaa tawjiiheedu wuxuu noqonayaa xarakada hamzada ayaa xarakatu naqli lagu sameeyo xarafka saxiixa ka horreeye reebban baa loo raray adamaaragta marba jawaasan waxaa loola dhaqmaa yacni hamzada waxaa loola dhaqmaa sida xarafka cilloo kala loola dhaqmaa waa jawaazan waa luqa ka mida luqaadka carbeed oo yacni jawaazan baa loo yeelaa oo haddii xaraf marka waxa weeye cillo uu markaa xarakaysan yahay xarafka saxiixina ka horreeyaana uu reeban yahay yacni waxaa loo raraa xarakada xarafka saxiixa loo raraa marka waxaweye sidii oo kale marka waxa lagu sameeyey marka hamsada xarakada laga naqliyey fatxada oo siinkaoo xaraf saxiixa loo raray dee way dhacaysaa waxay noqonaysaa wasalu llaaha ayay noqonaysaa was'alu llaha allah weydiista min fadlihi fadligiisa wax ka mida allah weydiista maxtajtum ilayhi waxa u baahataan allah ka barya yucdikum allah waa idin siin haddaa baridaan waa jawaabu talab ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin wax kastaba wuxuu ahaaday caliiman mid u cilmi badan buu ahaaday wa minhu waxaa ka mida waxa uu cilmiga badan yahay maxallulfadli wa su'aalukum yacni meesha fadligu ku sugan yahay waxay ka mid tahay waxa uu cilmiga badan yahay meel kastoo fadli ku sugan yahay allah baa u aqoon badan wa su'aalukum su'aashiinana allah waa og yahay oo isagaa u aqoon badan aayaddan waxay markaa tamaniyeen dumarka qaarkood inay rag noqon lahaayeen dabeedna ay jihaadi lahaayeen si ay fadliga jihaadka iyo shahaadada u heli lahaayeen markaasaa allah wuxu uhi walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd wuxaa uu ilaahay idinku kala fadilay cibaaro caamaa la sheegay waxaa allah idinku kala fadilay ha tamaniina oo yacni si aan xasad iyo wax la mid uga iman yacni ruuxu haddii qof ku arko wanaag uu ku arko alla wanaagga hebel maa laygu soo wareejiyo aniga laysiiyo inuu yidhaahdo maaha hadday cibaado tahay hadday cilmi tahay hadday taaco tahay hadday maal tahay hadday ubad tahay hadday jaah tahay hadday xoog tahay hadday qurux tahay hadday karti tahay yacnii adduunyo iyo diin wax kastaba ha ku saabsanaatee wanaaggee hebel haysto alla maa aniga laygu soo wareejiyo qofku inuu yidhahdaa waa xaasidnimo xasadkuna waa madmuum waayo xasadku waa maxay waa tamannii zawaali nicmati alghayr nicmo cid kale haysato in la jeclaysto nicmadaa ruuxa in laga qaado ayaa waxaa la yidhahdaa xasad xasad taasaa la yidhahdaa laba qaybood baan u sii qaybsamaayo waa sii kala daran yihi tamani zawaali nicmati alghayr mid wuxuu tamanniyaa jeclaystaa alle hebel maa waxaa laga qaado ama heblaayo maa waxaa laga qaado aniga laygu wareejiyo waxaas fadiilada ahi yaa noocay doonaan ha noqdaan adduunye ha ku saabsanaadaan ama diin ha ku saabsanaadaan qurux ha ku saabsanaadaan xoog ha ku saabsanaadaan taran ha ku saabsanaadaan fasaaxa ha ku saabsanaadaan codkarnimo ha ku saabsanaadaan yacni markaa sifooyin kaloo wanaagsan ha ku saabsanaadaan haddama arta yacni maal ha ku saabsanaadaan yacni diin ha ku saabsanaadaan hadday cibaado tahay iyo hadday cilmi tahay iyo hadday markaa waxaa yani markaa deeq tahay yacni noocay doonto ha noqoto waa inaanu tamaniyo nooc labaad waxay tahay wuxuu jeclaysanayaa inaan isaga laguba soo wareejina isaguu laga qaado kaas ha ka sii daran mid wuxuu tamaniyayaa maa isaga laga qaado adiga lagugu wareejiyo midna muxuu tamaniyayaa yaan adiga laguba wareejinbe alla ma isaga laga qaado asimanteeni labaduba waa xaasidnimo laakiin waa sii kala daran maxaa la rabaa yacni qof kasta oo muslima waa inaad la jeclaataa wanaagga aad la jeclaataa wanaaggii inaad uga ba'do oo aad tamannido in laga qaado dee iimaankii bay wax yeelaysaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih midkiin iimaan laga heli maayo ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay ee wanaaga xadiiska marka waxa saxiixaynka bukhaari iyo muslim soo wariyey riwaayada ibnu xibbaan waxay siyaadinaysaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr waa wixii khayr ah khayrkaa waxaa soo gelaya khayray dunya waalaakhira khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiro mid walba min alkhayr wax kastoo wanaagoo naftaada aada la jeceshahay khayrkaa oo muslimiinta ka midana waa inaad la jeclaataa waa inaad la jeclaataa qofkii wanaag haysta wanaagga inu ilaahay u baaqi yeelo yacni waa inaad markaa yacni jeclaataa inuu ilaahay u siyaadiyo waa inaad jeclaataa adigu sidaada khayrka u tamanni laakiin hebel yacni yaanu kaa korrayn hays odhan oo markaysa maa adiga markaa yacni marka adiga lagugu wareejiyo hays odhan laakiin allah wasalu allaha min fadli ya yacni allah ka bari sawaab ka badan sawaabkiisa inuu ilaahay kugu arsaaqo cilmi ka badan cilmigiisa inuu kugu arsaaqo allah ka bari ikhlaas iyo cibaado ka badan cibaadadiisa inuu kugu arsaaqo allah ka bari taas ishkaal kuma jiro haddamaarta laakinnaa tamanido markaa in adiga lagu wareejiyo ta noocaasi waa arrin qaladay noqonaysa marka rag iyo dumarba wixii khayray shaqaystaan sawaabkoodii ajirkoodii helayaan sawaabkoodii ajarkooday helayaan marka raggii jihaad baa loo sharciyey acmaasha kale dumarku ay la imanayaanna fadli jihaad waa ku helayaan oo markii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam hal cala annisaa'i jihaadun qaala jihaadu jihaadukunna alxaju waalcumrah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jihaadkiinnu waa xajkii cumrada lakunna jihaadun laa qitaala fiih calayhinna jihaadun laa qitaala fiih alfaadda kala duduwan waxaa idiin sugnaaday jihaada aan dagaal ku sugnayn alxaju waalcumra jihaadkiinnu waa xaj iyo cumro marka kaasaa fadiiladii jihaadka a ku gaari kartaan oo dee xajka iyo cumradu waxa weeye waa fii sabiili illaah waa fii sabiil illah xadiiska abi daawuudkuna waa kii sheegaayey fii sabiil illah inuu yahay waa kiisaa tilmaamaaya ta kale daacada ay raggooda ateecayaan oo ay naftooda iyo maalkiisaba u ilaalinayaan carruurtana xanaanaynayaan guryaha ku sugan yihiin xijaabkoodiisa asturayaan salaadaha iyo soonka yacni intaba ay markaa ilaalinayaan oo ay la imanayaan xubnahooda tarankana ay dhowrayaan waxay ku helayaan fadli weyn iyo ajir weyn yaa idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xasanat farjaha wa ataacat zawjaha yacnii qofka dumare hadday acmaashaa dhammaan la timaaddo oo shanteeda salaadoo tukato bisheeda soonto xubnaheeda taranka ilaaliso yacni markaa zawjkeeda addeecdo albaabada jannada kay doontay ka gelaysaa xadiisaa ku soo arooraa jira inkastoo culammada qaarkood ay ilahay maqaal baa ku jira calaa kulli xaal fadaa'il badan baa u soo aroortay yacni taacada iyo markay la yimaadaan inay markaa yacni sawaab badan ku helayaan allah waxau yidhi walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walikullin jacalnaa dhammaan waxaan u yeellay mawaaliya yacni qaar casabo ah ama qaraabo ah u yeelay mima taraka alwaalidaani walaqrabuun mawaalidaasoo yacni la siinaayo mima taraka waxay ka tageen la siinaayo alwaalidaani labada waalid ay ka tageen walaqrabuuna iyo qaraabada dhowaanshaha badan ay ka tageen waladiina caqadat aymaanukum waladiina kuwii caqadat ay gunuday aymaanukum midigyadiinnu oo a ah markaa la ballanteen oo cahdiga iyo xilfiga ay gacmihiinu la gunteen fa aatuuhum siiya nasiibahum dheeftooda siiya nasiibkooda iyo qaybtooda siiya ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shahiida yacnii wax walba mid markaa og oo arkaaya ayuu ahaaday alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacd alrijaalu raggu qawaamuuna waa qaar maamulaya cala annisaa'i dumarka qaar maamulaya weeye waxay ku maamulayaan bima fadala allahu bacdahum calaa bacd tafdiilka ilaahay qaarkoodba qaarka kale ka fadilay oo ragga fadilay ayay ku maamulayaan wa bima anfaquu min amwaalihim iyo bixinta markaa xoolahooda ay ku nafaqaynayaan oo ku masruufayaan mariin iyo masruuf iyo meherba xoolahoodii ay ku bixinayaan yacni markaa taasay ku maamulayaan laba sababood baa laynoo sheegay inay ku maamulayaanoo mid waa khalqiga waa arrin markaa deeq ilaahaya midna waxa weeye waa arrin kasbi ah oo yacni markaa ay ficil ahaan ula imanayaan oo infaaqa markaysaga ay markaa yacni markaa xoolaha iyaga la saaray hadday tahay meherka iyo hadday tahay mariinka iyo masruufka mid walba faalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah faalsaalixaatu kuwa wan wanaagsan ee dumarka ahi qaanitaatun qaar ateecaya weeye xaafidaatun qaar ilaalinaya weeye lilghaybi wakhtiga raggoodu ka maqan yihiin waa qaar ilaalinaya yacni markaa jidhkooda iyo maalkiisaba u ilaalinaya bima xafida allah ilaalinta uu allah ilaaliyey ama allah amray in la ilaaliyo aawadeed bay ku ilaalinayaan ama waafajinta allah waafajiyey bimaa xafida allah ay bixifdi illaahi iyaahun ilaalinta ilaahay iyaga ilaaliyey oo u waafajiyey ilaalintaas saa loo fasiro ama leh bimaa xafida allah yacnii amarka uu ilaahay amray in la ilaasho oo markaa raggaba yacni markaa la amray inay ilaaliyaan ayay markaa iyaguna yacni markaa ilaalinta la imanayaan yacni markay raggoodu ka maqan yihiin inay is ilaaliyaan wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhun wallaatii kuwii dumarka ahaayee takhaafuuna aa ka baqayseen nushuusahunna yacni cisyaankooda ama santaaggooda ay taacadii ninka ka santaagaan oo amarkiisii diidaan kuwaa ka baqayseen waxaa loo jeedaa waa yacni marka mujarad khawf maahee waxaa laga tilmaamayaa amaaraad baa muuqday inay amarkii diidayso aynay aqbalaynin faciduuhunna waaniya wahjuruuhunna ka dheeraada filmadaajici makaanu jiifyada gudahoodana kaga dheeraada wadribuuhunna garaaca dumarkaas fa in atacnakum hadday idin ateecaan oo ay yeelaan oo amarkiina qaataan oo nushuuskii ay ka baxaan falaa tabquu calayhinna sabiila falaa tabquu ha raadininoo ha doonina calayhinna sabiilan korkooda wadda a ugu xadgudubtaan ha raadininoo ha doonina ina allaaha allah kaana wuxuu ahaaday caliyan mid korreeya ayuu ahaado kabiiran weyn ayuu allah ahaaday aan laqbada mar kale ku soo celinno walikullin jacalnaa dhammaan waxaan u yeellay min alrijaali waannisaa'i rag dumarba qaar qaraabaa baan u yeellay casaba ah casabatan baan u yeelay erayga mawla macaani badan baa loo isticmaalaayo mawaali waa jamcu mawla mawlahana waxaa la yidhaha macaani badan baa loo isticmaalaa sayidku waa mawle ka qaraabadii waa mawle inadeerku waa mawle sayidku waa mawle yani waxa naasirku waa mawle saaxiibku waa mawla yani waxaweyaan marka addoonka la xoreeyey waa mawla marka mawaalidu yani waxay leedahay macaani badan hadda waxaa loo jeedaa casabaa laga tilmaamaya mawaaliya qaar xigtaa baan u yeellay casabatan casabaan u yeellay casabadaasoo yacni markaa yucdawna la siinayo mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun waxay ka tageen labada waalid iyo qaraabada dhowaanshaha badanbaa ay ka tageen la siinaayo lahum min almaali yacni markaa iyaga la siinaayo oo min almaali maal ah marka hadda mawaalida lagama tilmaamayo yacni qaraabadii yacni markaa casabada istilaaxiga lahayd oo ahlufardiga aan ahayn lagama tilmaamaye waxa weeye qaraabo ahaantoo dhan baa laga tilmaamaya ama faral waxa ku dhexlaan ama tacsiib waxa ku dhexlaan waaladiina kuwii caaqadat caqadat iyo caaqadat bialifin wa duuniha alif xaalay ku sugantao caaqadat la yidhahda waa qiraa'o wa duuniha ay wa duuni alifin iyo alif markaa waxa weeye maray ka maran tahay oo caqadat ah waa qiraa'adaynu akhrine marka labada markaa mid walba macnaheedu waxay tahay waa gunuday baa laga tilmaamaya waa la ballantay aymaanukum gacmihiinna ay gunteen oo ay markaa la ballameen aymaanukumna waa jamcu yamiin yamiin bay jamaceedii tahay oo yamiinkaa loo fasiro bimacna alqasami inay dhaar la macno tahay awilyadi ama gacantii la macno tahay gacantii midig iyo in la yidhaahdo aymaanukum dhaarihiinnu ay u gunteen bimacnaa aa kula ballanteen oo u dhaarateen ama yacni gacmihiinna marka waxaway caqdi ah kula gasheen oo kula ballanteen oo marka waxaweye laba qof ay ballamayaan oo dee beeco cahdi ay gelayaan dee way iskacan qaadaan jamcu yamiini yamiin baa la jamciyo aymaan lagu jamciyey bimacna alqasami dhaar bayna la macno tahay waa qawle awliyadii ama gacantii bay la macno tahay waa gacantii midige ay ilxulafaa'u macnuu wuxuu dhacayaa alxulafaa'u kuwa xulafada ah yacnii kuwa gaashaanbuurta ah aladiina kuwaasu caahadtumuuhum aa la ballanteen fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliyada ayaa la ballanteen cala alnusrati waalirsi waxaa kula ballanteen yacni u hiilin iyo walirsi dhaxal baa kula ballanteen inaad isu hiilinaysaan iyo inaa isdhexlaysaanba fa aatuuhum siiya alaana hadda nasiibahum dheeftooda siiya qaybtoodii xadahum min almiiraas dheeftoodii dhaxalka ka siiya oo dheeftoodaas waa maxay wa huwa sudusu waa hallixaad xukunka caynkaasa waa la nasakho hadda baaqi maaha oo waagii hore waxaa jiri jiray is-xulafaysi lagu ballami jiray baa jiray oo markaysaa waagii hore la samayn jiray markii dambe sharciga waa la ibtaaliyey cid baa markaysaga markaa xilfi samaysanaysaa oo isgaashaanbuuraysanaysaa ama odhanaysa marka maanta laga bilaabo hebel waxaanu nahay xaliif baanu nahay xataa waaba isdhaxallaa ya yacni waxa weye sida kalena waa isugu hiilinaa isugu gargaarinaa marka dee mar baa waxaa la sharciyey wakhtiga aanu markaysaga cid kaloo dhaxasha aanay jirin kii xaliifkiisa ah inuu dhaxlaayo ama yacni markaa dhaxalkii casab ahaan oo kale uu wax ka soo gelaya si casab ahaan oo kale oo yacni marka waxaba sudus u qaadanayo marka cid kaloo dhaxasha aynay jirinna u wada dhaxlayaba marka nasiibkoodaas sii yaa la yidhi calaa qawlin waxaa laga tilmaamayaa dhaxalka nasiibkay ku leeyihiinoo sudus ah lix meeloodoo yacni meel ah siiya sidaa marka loo fasiro tafsiir kalaa jire waxay noqonaysaa xukunkan inaanu baaqi ahayn ee mansuukh yahay ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaa kulli shayin shahiida shay walba mid ogoo daalacanaya ayuu ahaaday mutalican daalacanayoo og wa minhu xaalukum waxaa ka mida ah ashyaadu allah og yahayna yacni xaalkiinna ka mid a wa haadaa xukunkani mansuukhun biqowlihi waxaa lagu nasakhay hadalkiisa allah uu yidhi wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin yacnii kuwa qaraabooyinka u saaxiibkii qaarkoodba qaarka kale u xaqnimo badan yihiin dhaxalka qaarka kuwa kale ay dhaxlayaan bay u xaqnimo badan yihin marka qaraabanimaa la ysku dhaxlaya aayaddan ahlucilmiga qaarkood saasay u fasireen oo waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa xulafadii baa laga tilmaamaya ciddii xilfi yacni markaa samaysay oo yacni markaa waagii hore yacni taxaaluf samaysay inay markaasaa yacni markaa nasiibkooda la siinayo laakiin markii dambe waa la buriyey culamada qaarna waxay ku xambaareen walaalayntii nebigu calayhi salaatu wasalaam muhaajiriintii ansaarta walaaleeyey oo sida cabdullaahi bnu cabaas uu yidhi hadii laayatu fi lmu'aakhaati bayna almuhaajiriina waalansaar aayaddan waxay ku saabsan tahay walaalayntii muhaajiriin iyo ansaar la walaaleeyey nin muhaajira iyo nin ansaaraba walaalaa laga dhigay oo nebigu walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam qaala kaana almuhaajiruuna xiina qadimuu lmadiinata yarisuuna alansaara lilukhuwati alatii aakhaa rasuul sala allahu alay slam baynahum muhaajiriintu markay madiino yimaadeen waxay ahaan jireen qaar ansaarta dhaxla waxay ku dhexli jireen walaalnimadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam walaaleeyey oo muhaajir iyo ansaar yacni mid muhaajira iyo mid ansaari aba u walaala ka yeelay falama nasalat hadihi alaayatu walikullin jacalna mawaaliya nasakhat markii aayaddani soo degtay qaybta hore way nasakhday oo qaybta horea naasikhadii ah waa qowl suma qaala waladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum inta dambena waxaa looga jeedaa buu cabdullahi bnu cabbaas yidhi xadiiska bukhaariga intaa dambana waladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum ay min annasri waalrifaadati waalnusxi waxaa siisaan nasiibkooda siiya kuwii aa la xulafowdeen ama mu'aakhaat idinka dhexeeyey oo laydin walaaleeyey muhaajir iyo ansaari kastaba oo hadday tahay uheelinta iyo yacni kaalmaynta iyo u nasteexaynta waqad dahaba almiiraasu dhaxalkii waa tegey wa yuusii lahu waana u dardaarmayaa walaalkiisii la walaaleeye rasuulku sala allahu alayh wasalam walaaleeyey muhaajir iyo ansaari way isu dardaarmayaan laakiin haddaanu u dardaarmin dhaxalka waxba kuma leh dhaxalkii waa tegey qaraabaa qaadatay cabdulahi bnu cabaas saasuu markaa u fasiray waladiina caqadat aymaanukum fa aatuuhum nasiibahum in laga tilmaamayo nasiibkaasi in loo jeedo yacni kaalmaynta iyo u gargaarka iyo u nasteexaynta iyo u dardaaranka laakiin dhaxalkii waa tegoo qaraaba qaadatay marka intan dambe kuma saabsana dhaxal calaa qowli ibni cabaas bukhaari baana saxiixa ku soo wariyey calaa haada intan dambe mansuukha ma aha intan dambe mansuukha markaa ma aha marka xukunkii hore ee markaa ku saabsanaa sunnada ku sugnaaday waxay ka dhigayaan markaa markay isku dhexli jireen inuu xukun sunnada ku sugnaa ahaa aayadda qaybteeda horaa lagu nasakha kaasi waa qowl qowl labaad baa wuxuu leeyahay maya aayadda qaybteeda dambe waxay ku saabsan tahay inay xataa mu'aakhaadka ama xilfiga isku dhaxlayaan kadibna waxaa lagu nasakhay wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin ayaa lagu nasakhay kaasina waa qowl kale waana sida tafsiirku u maray mufasirku u maray weeye marka labada qowlba waa jiraan oo culammadu waa sheegeen sidaa cabdulaahi ibnu cabaas sheegayna jamaaco yacni markaa taabiciinta ka mida ayaa maray oo mujaahid iyo ibnu jurayj iyo yacni cata iyo suddi iyo ayaa maray waxaa kaloo arjaxay mufasiriinta qaarna waa arjaxeen ka naxaasi wakhayri sidan hadda mufasirku inoo sheegay waa sida ibnu jariir markaa dooranayo uuna arjaxayo jalaaldiin asuyuudi si u sheegaayo marka agsarka culammadu waxay marayaan sidan sare ee hadda markaa tafsiirka uu markaa qorayo saasuu markaa tilmaamaya calaa kulli xaal masalada ku saabsan xulafaysi ma la samayn karaa waagii hore waa jiri jiray xulafaysi waana dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni wakhtigii jaahiliyada qablalislaamka nin reer yaman ah ayaa maka lagu dulmiyey ninkii baa gabay tiriyey uu musannaabayo deedna niman badan oo nebiga adeeradiisa ay ka mid ahaayeen ayaa markaysa markaa waxaan yani iskacan saaray qof kasta oo markaysaga maka lagu dulminaayo inay u gargaaraan nabiguna calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa xilfigaa xilfulfuduul buu la baxay xilfigaas wa qabla nubuwa xilfulfuduul nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhallinyaro abuu xaadiray maca acmaamihi waxaa dadkaasi ku ballamay ruux kasta oo maka lagu dulminayo inay u gargaaraan oo gacan siiyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii xilfulfuduul laygu yeedhi lahaa la ajabtu waa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo in loo gargaaro daalimka ayuu ku saabsanaa waana xilfi hore u dhacay ha yeeshee axaadiista nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ayumaa xilfin fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaamu ila shidda walaa xilfa fi lislaam axaadiista sixaaxa sida ku soo aroortay wuxuu yidhi gaashaanbuuraysi kasta ama xilfi kasta oo wakhtigii jaahiliyada qabla alislaam dhacay oo bimacnaa ku saabsan in waxa weeye markaa laysugu gargaaro yacni wax wanaagsan lam yazidhu lislaamu ila shidda islaamnimadu adayg mooye wax kale uma kordhin walaa xilfa fi lislaam laakiin islaamnimada gudaheeda xilfi la soo darisiinayaa ma jiro riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray walaa tuxdisuu xilfan fi lislaam islaamnimada gudaheeda xilfi yacni ha ku soo darrisiinnina yacni saas yadaa buu yidhi waxaa laga tilmaamayaa yacni yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa qaacidaday culammadu yidhaahdaan shay hore u soo jiray inuu sii daa'imo yacni waxa weeye waxaa lagu cafiyaa waxaan lagu cafinaynin in hadda la bilaabo marka maadaama nebigu yihi laa xilfa fi lislaam islaamnimadii xilfi yacni ku sugnaanayaa ma jiro oo siiqada lagu sheegayna ay tahay noocii cumuumka maxay ku ahaa naska ku ahaa sariix wa idaa buniyat maca allaah yani nakira fii siyaaqi nafi oo yani markaa laa la jidhkeed la bineeyey waa noocii nasun filcumuumi ahaa marka aya xilfin inaan islaamnimada lagu samaynaynin ayaa markaa laga qaadanayaa ha ahaado mukhaalif lisharci ama yaanu ahaan yacni markaa yaanu ahaan riwaayaadka qaarkoodna ay sheegayaan laa tuxdisuu xilfan fi lislaam yacni markaa islaamnimada gudaheeda xilfi ha ku soo darrisiinina saas aawadeed bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen in islaamnimada yacni markii islaamnimadu ay timid dabadeed in xilfi iyo gaashaanburaysi la sameeyaa waxay noqonaysaa min albidac ayay noqonaysaa sida waxaweye ibnu bata waghayruhu markaysaga marka ay tilmaameen yacni culamo kalena ay nasgareeyeen waayo haddii markaysaga waxa ay koobsanaysa ay tahay shay shareecada markaysa markaa waafaqsan marka uu yahay xaajo looma qabo in la soo darisiiyo dee islaamku inuu sidiisa u amrayaa ku filan haddama aragtaa islaamku inuu sidiisa u amrayo ayaa ku filan hadduu yahay wax markaa sharcigii khilaafayana dee sidiisaabu marduud marka horeba u ahaa sidiisu marka horeba marduud marka u ahaa marka taana waxa weeye saas yada ah ayaa markaa mawduucaasi marka uu yahay culamada qaarkoodoo si kale maray waa jiraan oo markaysa markaa yidhi yacni xadiiskan laa xilfa fi lislaam iyo yacni markaa isku xadiis keliya weeye oo yacni marka ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati kii hore oo sidaa aan u dhigin xagga yani marka istidaamada iyo soo derisiinta yacni marka aan milicsanna markaysa markaa riwaayaadka cumuumka ay sheegayaan naska ay ku yihiin iyo laa tuxdisuu xilfan fi lislaami yacni markaa taas aan markaysa markaa eegin yacni ee yidhi marka waxa weeye waxaa lagu ku xambaaraynaa laa xilfa fi lislaam hadduu mukhaalif lisharci yahay baanu ku xambaaraynaa shareecada khilaafsan yahay yani marka ayaanu ku xambaaraynaa yani markaa sidaas yidhi oo marka waxa weeye kala saaray waa jiraan laakiin qowlkoodu markaysaga qawi ma aha sida qawiga ee culamo badani marka ay sheegeen oo markaysa marka ay tilmaameen shaykhulislaam ibnu taymiyana uu yidhi markaysa marka waxaan in markaa e, lagu ballamo la yidhaahdo yani tajmacuna sunna wa tufariquna albidca akharu ahli lcilmi laa yarawnaha buu odhanaya yani markaa agsarka culammadu in hadda lala yimaado uma qabaan yani miday u qabaan ma aha halkan waxaan kaloo tilmaamaynaa yani qolada xanafiyada waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen xilfiga waa laysku dhaxli karaa waa baaqi laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan inaan markaysa markaa taa dhaxalka aan marnaba laysku dhaxli karin mansuukhna u yahay yacni markaa saasay markaysa markaa qabaan jumhuuru ahlilcilmi saas aawadeed yani xukunkaasi mid baaqi ah yani waxa ma aha qof baa wuxuu yidhi haddii wax aad mas-uul ka tahay lagaa qaadayo xaqdarro laaluushka ma ku badbaadin kartaa laaluushkii maxaa laga yeelay yani jawaabtu waxay tahay haddii markaa qofka yacni xaqiisa uu si kale u heli karo isagaan laaluush bixin walow haba ku raadie inuu laaluush bixiyo ma aha laakiin haddaanu xaqaas helaynin ee laga qaadayo oo si kale aanu ku heli karin inuu laaluushkaa bixiyo mooyaane xaaladda noocaasa lidaruura inuu u bixiyaa si uu xoolihiisa u badbaadiyo isaga waa u bannaan tahay laakiin ka qaadanaya xaaraan bay ka tahay uma bannaana kan bixinaya lidaruuray ugu bannaantahay si uu maalkiisa ugu badbaadiyo dadka qaarkood hadda masaladaa waa fudaydsadaanoo iyagoo xaqoodaa si kale u heli kara ayuu laaluushka la ordayaa si si fudud loogu siiyo xaqiisa taasi u bannayn mayso laakiin haddii maalkiisii laga qaadayo xaqiisii laga qaadayo si kale aanu ku heli karin laaluushkaa inuu bixiyo mooyaane xaaladda noocaasa lidaruura ayuu laaluushka u bixin karaa isaga waa u bannaantay inuu markaa bixiyo si uu maalkiisa ugu badbaadiyo laakiin ka qaadanaya xaaraantii bay ka tahay ee isaga u bannayn mayso wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk